قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وعشر كي قدم بيي إن شاء الله تعالى كتابك حلي waxaan ka bilaabeynaa idar ixdar allaxan mualifku maaragtay xiliyada todoba lixdan iyo koowaad ayaan ku dhex jirnay meeshaasaan ku dhex jirnay wuxuu mualifku ka hadlayay daalibu cilmigu markuu bislaado waxyaalaha inuu aada uga taxadaro ay ka mid tahay oo ah maaragtay laxaniga inuu maarata iska ilaaliyo hadduu qorayo iyo hadduu hadlayo hadduu aqnayo Eh, sidaa darteeda ay wuxuu soo kaxeeyey khadiib albaqdaadi hadalka uu ka soo wariyey eh, sheekha la yihaahdo alraxabi inuu yihi samictu bacda asxaabina yaquul idaa kataba laxaanu fakataba can laaan can ilaxaani laxaanu aakhar saara alxadiidu bilfarisiya yani idaa kat samictu waxaan maqlay bacda asxaabina saaxiibada qaar ka mid yaquul ohanaya idaa kataba laxaan laxaan siiqatu mubaalaga min laaxinin fahuwa laxaan ay kahiiru laxn waxa weya siiqa mubaalaga waa laxni badan yahay hadduu marka mid laxni badan u qoro oo fa kataba can laxaani laxaanun aakhar laxanlihii mid kaleo laxni badan baa kasii qoray saara alxadiidu yani warku wuxuu isu bedelayaa bilfarisiya farisi buu isu bedelaya yani saara kalaam ayra mafhum naam marka aduu hadal hadal kale maarata laga si saas oo kale waanshada almubarid waxa weeyaan wuxuu tiriyey shicirkaani mubarid oo la yaqaano o de culimada luqada naxwaha luqada ku fiicna carabigana xoog ku lahaa ayaa wuxuu leeyahay annaxwu yabsudu min lisani اlalkani wاlmarءu tukrimuhu ida lam yalxani faإida aradta min alculuumi ajalaha faajaluha minha muqimu lalsuni laxnu shariifi yuziiluhu can qadrihi wa taraahu yasudu min laaxidi اlacyuni shicir dheer buu ahaa soo gaabi ayada shicir awiilkan wuxuu leeya annaxwu naxwuhu yubsidu wuxuu fidiyaa min lisaani alkani kan alkanka ah carabkiisa alalkan waa qofka maarata aan aftahanka ahayn afka gaaban doobogoray baan ku nidhaahda kahor alkan alcid aladi laa yubiinu maa fii damiirihi qalbigiisa waxa ku jira qofkaan cadday karin weyaan ayaa la yidhaha alkan marka qofka alkanka ahaybu carabkiis ayuu naxwuu furfurayaa walmar-u qofka mubtadan ka dhiganaynaa tukrimuhuna waa khabarkeedii walmar-u tukrimuhu qofka waad karaameynaysaa idaa lam yalxani hadduusan laxaninin haddaan kor dhownoona walmara ka dhignona tukrimu lmara ay noqonaysaa tukrimuhu qofka ayaad karaameynaysaa tukrimuhu waad karaameynaysaa idaa lam yalxani hadduusan laxaninin faida aradta min alculuumi ajalaha faida aradta haddaad doontid min alculuumi culumta xaggeeda ajallaha midda ugu weyn haddaad doontid faajaluhaa midda ugu weyn minhaa culumta waa muqiimu lalsuni carabyaalka kuwa toosiya weya sax miya hadalkaas culumta ka ugu weyn inuu yahay kuwa kuwa carabka toosiya miya mase kuwa caqiidada toosiya kuwa caqiidada toosiya weya ah, laakin waxa weeyaan sheekh walbaba bidaacadiis ayuu ammaanaya ah, bidaacadiis suu geynaya mid baa wuxuu hi annaxwu awlaa awala an yuclama id ilkalaamu dunahu lam yufhama mid kalea ka dabay fiqilaha wuxuu yihi alfiqu awlaa awala an yuclama id asalaatu dunahu lam tasixa fahmsoma cilmigiisa ayuu maarata suuqeynayaa marka culumta kan ugu weyn sax maaha laakiin culumaha muhiimka kamid yihi mashak cilmigu naxwi maarta marka qofka eh, shariifka oo qeymaha le laxmigu sharafta u ka qaadaa buu yihi qofka maarata arkana oo fiirinaya idhihiisu ka dhacaa laxnu shariifi yuziiluhu can qadrihi wa taraahu yasudu min lixaadi alyuni indhaha maad fiirinaya uu ka dhacaya qofka haddii uu laxniloob yahay shariif ba noqday marka wuxuu ku yihi faida aradta min alculuumi ajalaha faajaluhaa minha muqiimu lalsuni waa mi culumta hadaa doonaysa mika u weyni kan u weyn waa minka carabiya toosiye bu wa caleyhi hadday sidaas arrinku yahay falaa taxfal ay falaa tubaali walaa taltafit walaa muhiimad hasiini hana fiirinin waxba ha ka soo qaadin biqowli alqaasim ibnu mukhaymira raximahu llahu tacaala ninka sheekhaa la yihahdo alqaasim asagoo maaratay naxwaha duraya ninkii gaari waaye cilmigo gaari waayana waa duraa ninka baarica ku noqdana waa ammaanaa waa shay iska dabaaca dabeecida bani aadamka ninkaas marka naxw wax ka sheega wuxuu leeyahay tacalumu naxwi naxwaha barashadiisa awaluhu shuqlun hortiisu waa mashhuul maanta maata masaail dhanboo naxwaha ku wareeginaysa waakhiruhu baqiir inta ugu dambaysana markaad naxwaha si fican baratona wuxuu ri waa xadgudub iyo gardarar weeyaan ah, waakhiruhu bakyun buuri saasuu markaa naxwogu marab inuu dulor sheegay awaluhu shuql yushqiluka can ashyaa muhima ayuu kuleeyahay shaya muhimka mashqulinaya markaad baratidna nin walba luqadiisa icraabaysa warkan waa gefe kan waa gefe kan waa saas baad oranaysa hore akhiriis waa mashul weyaan mashqulinaya walaa biqawli bishri xaafi bishri xaafi nin mutacabid oo iska ahaayo badaacadiisa ma ahaynba naxwe iyo culumtaas maarata marka wuxuu leeyahay bishru lxaafi hadalkiisana maaragtay bishr xaafi waxaa loogu bixiyey kaana mutazahidan zaahid buu iska ahayo cag buu iska socon jiray marka bishr xaafina hadalkiisana waxba ha kasoo qaadin raximah llah lama qiila lahu tacalami naw warniy naxwo baraa lagu yiri lama qiila lahu marki lagu yihi tacalami naxwa war naxwo baro qaala wuxuu yihi adilu idan haddaba waan lumayaa ah, haddaba marka waan lumayaa yii qaala marka wuxuu yihi qul waxaad ku tiraada waxaad tiraahdaa adoo naxwo la barayo icraabta daraba zaydun camran ayuu lagu yihi daraba zaydun camran ficil iyo faacil iyo mafcuul bihi baa la baraya soo sax maaha faqaala bishrin wuxuu yihi yaa akii lima darabahu muxuu ka rabaa nin muxuu u garaacay daraba zayd camr limaada daraba zaydun camra buu ya akii lima darabahu muxuu u garaacay qaala waaa wuxuu yihi yaa abaa nasr abaa nasriow waa kunyadiisii waxa weya bishr xaafi bishr ilxaafi maa darabahu muusan garaacin inamaa haadaa aslun kan waa asal oo wudica la dejiyey ficilka iyo faacilka mafcuulmiya loo dhigay saas fa qaala wuxuu yihi hada awaluhu kadibun falaa xaajata liya hortiisa waaba been buu yii dan aan kaleya ma jirto maarta haadaa midka kan awaluhu hortiisu kadibun been weeyaan laa xaajata liya fiih dan aan kaleeyahay ma jirto marka hadalkaas waa rag naxwaha wax ka sheegayo duraya ay ahaayeen marka hadalkoodu waxbaa ka soo qaaday waxaa latuu soo fariisay ayaa la yidhi jaaa zaydun markaasuu aynahu awa zayd ka yimid markaasaa ui hada mihaal wadic markaasuu annaxwu awalu kilib wa aakhiru kibir bu <laughs> naxw waa been gadaashiisa waxa waa kibir fulaan ya akhi aynahu jaaa zayd marka waxaa uga jeedaa raggaasi waa rag maarata naxwaha durayay ahayeen Eh, rag badeeco kale dhahayeen ma garanaysa laakiin sida saxiixa ah, naxwina waa loo baahan yahay eh, sida loogu baahan yahay masaa-isha kaleba rawaahuma alkhadiib lbaqdaadi khadiib lbaqdaadi baa labada rawaayood soo kaxeeyeyo kitaabka la iqtidaa lcilmi alcamal cilmigu wuxuu keenaya camal buu keenaya kusoo kaxeeyey marka eh, lixdan iyo labo kitabka waan dejinayna insha allahu tacaala ijhaad lfikri waxaa iska ilaalida ijhaad lfikr fikradda oo dhiciska ah iska ilaali fikrad dhicisa fikrad dhiciskaasay ku dhaaltaa waxa wey ilmuhu ijhaadu fikri ijhaadu walad ama tifl waa intuusan gaarin waqtigu dhalan lahaa oo lasoo tuuro lasoo xaaqo ayaa ijhaadka la ihahdaa marka waxaa dhici kara fikrad ayadoon bislaan aada hore ka soo tuurtid fikrada kugu soo dhacayda horeyba aad ka dirta waxawa sax ma ah dhici karaysa inaadan ka fikir horta ka fikir waxa ka dhalanaya dar ijhaad alfikri idar waxaa ka digtoonaataa alijhaad alfikri yani fikrada dhiciska ah iska ilaali oo waa maxay waa biikraaji lfikrati fikrada inaad soo saartid qabla nuduujiha intaysan bislaanin ka hor yani qabla nuduujiha waa iska garanaysaa qabla istikmaali shuhuuriha qabla istikmaali shuhuuri tafli sidaasoo kale fikriguna waa bislaadaa wuxuu ka baahan yaha ka fikirtid maxaa ka dhalanaya hadalkaaga maxawey sax ma yahay maxaa taxriir u baahan maxaa inaad kala goyso u baahan maxaa inaad ku siyaado u baahan laakiin dad wixii kugu soo dhaaba dad kusoo bandhigtid waxay noqonaysaa waxaan kaamil ahayn oo dhamaystirnayn oo nusqaan badan ku jirto noqonaysaa iska ilaali marka soo taxriiri bay ujeedaa halkaasna waa hal dheer oo maarata faa'ido fara badan leh qofkii sii raacraaca kutubta culimada ka qoreen lixdan iyo saddexaad alsraa-iiliyaat waxaa iska ilaalisaa israa'iiliyaadka cusub iska ilaali waxaa jiri jiray berigii hore oo culimadu ka digi jireen qisooyin israailiyaad oo kutubta ka buuxa maarata kutubta maa faasiirta iyo kuwaan xataa macquulan caqliga gelay ayaa ka buuxo israailiyaad la yihahdo israiliyaadka ay ka dhasheen waa fikrad laga keena ahlu kitaabka yahuud iyo nasaara labadu waa israil israiliyaad baa isugu yaqaanaa marka waxaa laga yaabaa inuu maarata fikrad khaldan oo diinta kasoo horjeeda oo magaranaysa xun oo kutub ay soo guuriyaan qofku hufinin shaygan maarata israiil xadiu can bani israiil walaa xaraj waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa mcadu naar nabig wuxuu ha reer ka sheekay dhib ma laha lakiin qofku been abuurtaa naarta ha u diyaargaroob marka reer basa waxa laga soo guurinayo waa inaysan kasoo horjeedin qur-aanka iyo sunada sariixa wixii kale waa laska ohan kara waa iska sheeko sheek xarir waay wax la cusabsada maaha maanta waxaa jira waxaa la yidhaahdo israailiyaadkii hore roonaayo israiliyaad kalaa yimid cusub oo culimmada kutubta iyo hadda ka buuxaba waa maxay waa shubhaadka yani e, ka yimid gaalada ah. nin baa daliishanaya oranaya qaala hitler ah. hitler wuxuu yihi waaba israailiyaadka horaba roonay kan waa ka daran yahi ah. mustashriqiintii gaaladii waxyaalaha keeneen ma garanaysa eh, midaa oranaya qaala darweyn darweyn baa wuxuu jan jan ruso ayaa saas yihi iyo marka israailiyaadka horaaba la qaatayoo diin xogan lahay kuwa calmaaniyiin shayaatiin oo kale marka iska ilaali kuwaas aqwaashooda iyo hadaladoodu lagu mashquulaa waxa faaida weyn ma laha ah, ah, magaranaysaa marka waxaa kujeeda israiliyaadka cusub waa kuwaas hadda ogaanaysaa oo kuwii hore oo kaka khatarsanba hadda uu kujeeda maalifka hadli doona ixdar waxaad ka digtoonaataa alisrailiyaat yani wa qaswul fikriga weyaan qaswul fikriga maskaxda ay ku duuleen oo fikrada maata dadka ay soo geliyaan icdan waxaad ka digtoonaataa alisraaliyaat aljadiida israailiyaadka cusub iska ilaali oo fii nafafaat lmustashriqiin mustashriqiinta waxay afuufeen ah nafafaat yani qofku waxa weeyaan marka u fikradda qalbiga ku hayo xoogaa yaroo soo daaco leeyahy ah, marka nafafaatka waxa la haa qofku waxu soo neefsado markaa fikrad qaldan oo israailiyaadku qabaan oo fikradda diinta kasoo horjeeda xoogaa yaroo maaratay ay soo hunqaaceen ama fikrad kasoo baxday ee kutubtii ama iskuullada ha noqoto waad arkaysaa israil dawla cuhmaaniya oo kale iskuullada waxaanu kugu dhigi jiray ila israilka waxaa laga soo guuriyay mustashriqiinta imbaratoriya alcuhmaaniya ah, mameysaa cuhmaaniyiintii eh, yani imbaratoriyada imbratoriya waa maxay waa dawlad iska maarata boobayso dhulka isticmaal ah, ah caalam islam markay xukumaya isticmaal waana fikra laga dhaadhacsada galbeedku maarata ay ka dhaadhacsiyeen dad muslimiin oo khilaafa islaamiya eh. waxaa lagu magacaaba khilafa islaamiya inay tahay dhul ballaarsi ah, soomali saas dhashay dhul ballaarsiga cusbaaniinti ah, marka waa ereygan waxaa laga soo guuriyey istishraaqa laga soo guuriyey masashriqiyada fikradooda oo kale weyaan waa nima jira yaryada badanaa taqaaniin maaragtay oo lamid ah marka iska ilaali maarata eh, marka waa waxa kamid ah in lagu magacaabo ninka maaratay dhulalka islaamka qabsaday oo xooga ku qabsaday in lagu magacaabo isticmaar laftigeeda laftiga isticmaare isticmaar waa maha isticmaar waa min alcamaara dhulku camira lagu leeyahay isticmaar ma waa ixtilaal dhul bau qabsaday dad bau gumayste haddana isticmaar baa lagu leeyahay lafdigii bay mogtahay waa dasiisada waxay kamid tahay ha ixtilaal weyaan ha isticmaar baa layihi kayfa yucamir wahuwa yuqarib marka tamiir ah. eh, eh, min jumlati nafahaatihim eh, bay kamid tahay yani i nafafaat mustashriiin oo min yahuudin mustashriiintaasaad ay ku cadaynaysaa min yahuud mustashriiintu waa kuwa kuwaasoo min yahuudin ah iyo wanasaara nasaara fa iyadu ashaddu way ka daran tahay nakaayatan xagga musiibada dhibka wa acdamu way ka weyn tahay khadaran xagga khatarta min alisraa'iliyaati alqadiima israailiyaadkii hore oo la yaqiinay ummaddan horteedu ay taqiina maarta qisooyinkii yahay waa ka daran tahay tanaa daran waxay xambaarsan tahay fa ina haadihi midatan qad wadaxa amruha israayaadkii hore amarkeedu waa cadaaday qad wadaxa amruha arinkeedu waa cadaaday bibayaani nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga cadayntiisi caleyh salaatu wasalaam almowqifa booska layska taagayo minhaa israayaadkaas nabiga nooga filan oo tii hore nabiga cadeeyey caleyh salatu salaam iyo sidoo kale waxaa weye amarkeeda wuxuu ku cadaaday binashri culamaai alqowla fiiha culimada oo hadalkeeda faafiya oo islaamka ka hadlay wa nashri wa binashri culamaa culimada faafintankeeda alqowl hadalka fiiha dhexeeda yani hadalkay dheereeyeen naqdiyeen baa noogu filan ama aljadiida yani waxa weeyaan israailiyaadka cusub mustashriqiintu ay keeneen mustashriq waa taqaanaa mana badankeena mustashriqiin maxaa lagu bixiyay mustashriqiinta yabxahuuna cilmi sharq waa garbiyiin laakiin waxay baanaan cilmiga sharciga sharcigana waxaa loo jeeda caalamulislaami isagoo maaratay eh, baaric buu luqada carabi ku noqonaa ama fiqiga islaamkau barana ama ma garanaysa ya ha orientalism waay ingiriiska maarata orientalist weyaan marka waa mustasha saasa logu bixiyey marka waa kooxdaasna laakin muslimiin ma aha laakiin culumta waa kaa badeen kutub waaweyn bay qoraan ah, ragga qaarkood baanta islaam iska dhigan bay imaamyaalka ahaan jireen waayahay meelo waaweyn marka kooxdaas mustashriqiinta ah arrinkooda ka khatarsan yahay maarata israiliyaadkii hore la yaqiinay wa ama aljadiida israiliyaadka cusub almutasaribati taasoo maaratay kusoo dustay oo kusoo duxday ila alfikri alislaamiyi fikriga islaamiga ah fii acqaabi althawra alxadaariya thawradii xadaarada yani kacaankii xadaarada ka bacdi acqaabi athawra alxadaariya xadaarada kacaankeeda dibadeed adduunkan isdhex galay oo wasaarda itisaalkana isdhex maray oo eh, wada xiriirkii fududaaday oo ma garanaysaa adduunku tadawuray markaa kabacdi bay soo dhex gashay soo dustay ma garanaysaa iyo waitisaali alcaalami yani midaas soo soo gashay islaamka bacda itisaali alcaalam caalamku isla xiriiray bibacdihi bibacdi qaar qaar kale ula xiriiray adduunku isu furmay iyo wa kabxi lmaddi alislaamiy islaamka faafitaankiisa markii la xakameeyey ah, islaamka faafku faafi lahaa iyo awoodu lahaa kabxi baa lagu sameeyey waa waa la hakiyey ah, marka kabacdi midaan soo faaftay fahiya sharun maxdun waa shar baraxla sharun maxd israiileedka waxoogaa fikradii waxbaa ku jiray kuwan wuxuu kuleeyahy sharun maxd weyan wa balaaun mutadafiq waa balaayo maata shubmayso daadanaysa balaayo mutadafiq muxuu leeyahay waa balaayo la iska celi karin ah waxaa la socota quwat lxadaara wasaairka iclaamka itisaalaadki awoodi ya ma garanaysaa waa balaayo shubmaysa maarta waqad ahadat bacd almuslimiina canhaa sinatun waqad akhadad way qaadatay bacd almuslimiina muslimiinta qaybo kamid a ah, minha istisraaqaas iyo maarata fikriga israailiyaadka cusub sinatun ay kaflatun hilmaan iyo sjiif muslimiinta way ka seexdeen inay rudiyaan ay is hortaageen maarta waqad ahadat Ehm, canha waqad ahadat sinatun canha bacd almuslimiin waqad ahadat way qaadatay bacd almuslimiina muslimiinta qeyb kamida canha iyada xaggeed sinatu jiif way ka seexdeen yrd wakhafad aljanaxa lahaa aakharuun koox waa ka seexdeenoo ma radin koox kalena waaba ka heleenba ah, waaba soo dhaweeyeen markaasay firiyaba ay qaateenba wakhafada taas way u raariciyeen aljanaaxa garabka laha iyada aakharuuna kuwa kale oo maxay u faqabiluuha wasandiquuha weyaan way rumaysteen faxdar ka digtoonow daalibcilmiyo an taqaca inaad ku dhacdid fiiha iyada dhexdeeda ku dhacdid waqa llaahu muslimiina sharaha ilah waxaa weydiisanayna muslimiinta inuu sharteeda ka ilaaliyo waqa llahu allah ka ilaaliyo almuslimiina sharaha sharteeda ka ilaaliyo waxa weya weliba way kala nooc qaar cibaadooyinkay la xiriiraan qaar caqiidooyinkay la xiriiraan qaar guurkay la xiriiraan qaar siyaasaday la xiriiraan qaar dhaqaalay la xiriiraan qaar awoodda waxyaal fara badan ba magaranaysa maamulkay la xiriiraan waxyaal fara badan bay gashay idaarada maamulka malkasta galeen marka ilahi muslimiinta shartooda allah ka ilaaliyo ixdar aljadal albizantiy niga waxaa iska ilaalisaa muranka maa garanaysaa griiga iska ilaali bizantiyiinta bizantiyiinta waa griig e, e, e, griiqa nimanka la yihahdo murankoodi maarata muran aan faa'iido lahayn oo waxyaalaha maarata khiyaaliyaad ah Ah, albaydatu awalan ama dajaaja ayaa lagu murmaya mar ukuntaa horeysa mase digaaga ah, waxa weeyaan waxyaalaha maarata faa-iida ayaa lagu murmaya marka jadalka iska ilaali waa waxaan la yihahdo maarata falsafada ayaa ujeedaa ixdar jadal bizanti eh, bizanti eh, marka iska ilaali muranka maaratay griega ay jadal alcaqiim waa muranka maaratay ma dhalaha ah miro kama dhashaan waxba lagama gaaro alcaqiim waa qofka dhalay marka waa muran aan miro ka dhalan iyo wadaila mid ka liita fikrad weyn ma aha faqad kaana albizandiyuun griigu waxay ahaayeen yataxaawaruuna kuwa ku murmaya fii jinsi malaaikati malaaigta nooceeda ayay ka murmayeen walcaduwu colkuna calaa abwaabi baldatihim beledkooda irdihiisa isagoo jooga xataa daahamahum ilaa ma garanaysaa colka u qabsadaba waxyaalo qiila balqaalay ku jireen ilaa colku maarata balqaata la qabsada ma garanaysaa waxyaalo yar bay ka sheekeynayaan arrimihi waaweyna maarata waxaweyaan waa ka tageen maarata marka eh, kooxo yar yaroo is haysta maarata hadalkaan waxyaalahan arrimo waaweyn qadayaad waaweyna maarata ay gubanayaan maangaamnimay ka mid jisan malaaikati bay ku marmayeen walxaal alcaduw colkuna calaa abwaabi beldati beledkooda irdigoda u taagan yahay xataa daahamahum xataa istasarahum ilaa colkuba maarta u qabsado maarta xata xtan la qabsado wahaakada aljadal dail sidaas waxaa lamida muranka liita yasudu wuxuu ka jeediya dadka can sabiili wadada u ka jeediya masaa-il ma garanaysaa murankeedu usan miro weyn ka dhalayn maanta lasku haysto yasudu can sabiili jadal tanabuc masaail laa jadwa fiiha masaail aan faa-ido lahayn inaa laga murmo jidkuu gooyaa wahadyu salaf slf saalix saxaabada rasuulka hadyigood wuxuu ahaa alkafu can karat اlkhisaami wاljidaali tarku can karat alkhawdi fi masaa'il lati laa faaidata fiiha jacjactun walaa taxinaha ma garanaysa markaa waa iska ilaalin jireen maarta kaf waxay hadigu salf wuxuu ahay alkafu inay ka haraan iska dhaafaan can karat اlkhisaami muranka badan iyo wljidaali wa katrat اljidaal dooda faraha badan iyo wa ana tawasuca fiihi tawasuca fiihi ay fi ljadal jadabka maarata lagu sii fogaado waa min qilati lwarac xalaal miirash la-aan baa keenaysa iyo qalbi qalayl kamaa qaala axasan alxasanu basri raxmat ullaahi caley siduu yihi id samica qowma yatajaadaluuna dad oo murmaya waliba dulaabo cilmi de muran ka qacsayo maqla markaasuu wuxuu yihi haaulaai mallu lcibaada wakafa calayhim alqowlu waqalla waracuhum fatakalamuu saasuu yidhi maarta haaulaai kuwa kani malluu can alcibaada cibaadi bay ka daaleen wixii anfacayay ka tageen wa khafa calayhim alqowl hadalkaa u sahlanaaday bababababa an iska ihahdin ah, hadalka waa u sahlanaaday yani khafa calayhim alqowl saara alqowlu calayhim khafiifa liannahu laa yukalifum shay lama yatakalamuuna waxay yihahdeen maala hunaka maala carabi yaquul alfaadi yasiru gaadi maarta ninkii maaratay waxba gacantaan ku hayn qaali isu bedelaa kifaadi ah alfaadi yasiru qaadi alfaadi yasiru gaadi intuu fariisto ma garanaysaa kan xukun kan xukun lan faadi ma cindam shay maacida muhima marka waxa weeyaan e, saas buu imaam xasan basra e uu leeyahay khafa calayhim alqawlu hadalkii baa ku fududaaday waqalla waracuhum xalaal miradkoodii baa yaraaday fatakalam waa iska hadalkooda xisaabinaya min kana yumin bilah wal aakhir falyaqul khayran aw liyasmut man samata najaa ah, marka warcanimadii baa yaraatay kaas waa hadalkay ka dubata rawaahu axmed baa wariya fi zuhdi wa abu nucaym fi lxilya lixdan iyo shanaad alxilya hamsa wa situun laa daaifiyatun walaa xisbiyatun yucqad lwalaau walbaraau calayha masaa-isha muhiimka ah ka taha ka mid inaan gurub kala gurubaysan oo aan gurubaha loo kala tacasubin laa daaifiyatun kooxaysi ma jiro walaa xisbiyatun xisbina ma jiro oo yucqadu lagu gunto alwalaau jacaylka iyo walbaraau nacaybka calayha dusheeda ah, grubyo maarata ninkii ku jiro grubkiisa waa malaaika kii ka baxsanna waa waa sharbaxdi ah hadduu grubkiisu gafo oo maarata sharco ku tunto wuxuu le waa xisbigeyga ah, laa yubaali laakiin markuu xisbiga kale yahay wuxuu arkayaa eh, saqadaadkiisa yarkaa wa caynu sukti tubdi lmasaawi wa caynu rida can kuli caybin kaliila wax yar ma ka dhaca qofka kale minaaweyn bu saara waa weynanaya marka xisbinimada noocaas sharca islamka waa jirtee alwalaa walbara waxaa lagu guntaa yani islaamka ah, daairatu islam qofka ku jiro waxa weya mida keliya bani aadam muslimiintu walaalo ku yihin weeya inama almuminuun ikhwa iimaanka lagu yahay maanta garanaysaa wax cusub baa yimi wuxuu kuleeyahay mualifku raxmat ullahi caleyh ahlulislaami islaamka dadkiisu laysa lahum malaha ayagu simatun calaamo malaha oo siwalislaami islaamka ka sokaysa wasalaamu nabadgelyo insha allah ninkii islaamka sumad kale ku dhintay guruub baa waxay la baxeen ahlu salaad baana calaamad gaaray la baxeen si gaaray u labistaan waxawa dadka ka soocan yihiin calan gaarahay samaysteen haaulaai islaamku sax maaha islaamku waa cusub waya taas dariiqooyinka suufiyada munxarifka ahaa keena bergii hore magaranaysa duruqa ayaa keena ciddii qaadana nocaas kale islamka dhexdiisa inay kala xisbiysto la kala gurubayso maarka ah. marka qaarkood gruubba waxay kaa dhaadhacsinan waxay kuleeyihiin arintaani waxaa keenaya si kaloo islaamka lagu keeni karo ma jirto khilaafada islaamku markay dhacday okay islam khilafada islam markay dhacday xisbiyaal baa islaamka dhexdiisa ka samaynaysaa gruubyaal magaaladasa kala duwan oo cille ayaga kuwaas laisuu keena kuwaanba ka khatarsana islaamka waxa weya islaamka keenaan iska dhaafe ayagaaba caqabada ugu weyn aya ah ayaga kuwa isu keen dadka iska caadiga ah waa la keeni karaa lakin kooxdaas laisuu keena ayaga siraaca ka dhexeeya dagaalka iyo gaalaysiinta iyo kufriga iyo waaqicuna shaahid buu ka yahay mana banaana shareecada islaamka dadka ma muslimiinta inaa waxay la kala goosto anu waxaan ahay salaad salaatiyiin baan la baxa burinaya okay cabdiqani wuxuu la baxa kooxdaya zaka zakaawiyiin eh, dahir wuxuu la baxa kooxda yihahdo ahlu xaj ha cabdi cabdibaari wuxuu la baxa kooxda ahlu jihaad waxa weeyaan koox wuxuu la baxa min la yihahdo ahlu okay islam waa la kala qaybsaa soo ma laakiin muslimku inta la sheega dhammaanteed bu islam ka koobanya waa qaybo cibaadooyinka islam ka mid ah. ma koox gaar ah ma jirta marka waa waa fikrad qaldan weeyaan islaamkana ku cusub eh, oo dib laga keenay weyaan marka waxa weeyaan islaamku wuxuu uri ahlulislaami laysa lahum simatun calaamad ma laha siwa lislaam islaamkaan ahayn wasalaamu calaykum sida ilahi yihi subxaana wa taala qur-aanka u ku yihi wasamaakum lmuslimiina min qabl wa fi hada dadka muslimiin weyaan fayaa aalib alcilmi cilmiga ninka doonayo baaraka allahu fiik ilaahay dhexdaada ha barakeeyo wa fii cilmika wa baaraka fii cilmika cilmigaaga alla ha barakeeyo utlub ilcilma cilmiga sharcigaa doon watlub ilcamala kuna shaqayso cilmigaas muhimad waa saas weyaan cilmiga shareecada baro ilaahayna uga baq cilmigaas ha ku hogaamiyo wadcu ila allah dadkan ilaahay ugu yeer calaa ariiqati salaf saxaabadii wadadoodii imise xisbay ka koobnaayeen saxaabadu malahayd taabiciintas wa xisbi lahayn ma ah, mise gurba lahaayeen marka islaamka waxaa lagaa rabaa cilmi baro adoo xor ah waxa weeyaan waxaa la yaab le nin inuu islaamka qofka raba soo geliyo hadduu diin tahay masalan ka soo kooxdeeda la yihahdo salawaatiyiinta ama maarata ahlu salaadka la yihahdo haddaan aniga rabo markaan rabo inaan geliyo midkaan ka saaro ka war oo islaamkaas muxuu yahay islaamka ma ilaahay baa xakuma oo ma kelimad baa lagu soo galaa mase waxaa lagu soo galaa sheekh sheekh uh, yuusuf baa iska iskale kooxda okay soo galaysa ha shuruud gaaraan kugu xidhaa soo gal kooxda madaa iskale hadda islaamka islaamka qof yeesha soo maa wuxuu uga duwan yahay maarata waxyaale kale la keensada maarata sukaaku lgufraanka qofka la gelinaya qofka rabaan ka saara oo ma islaamka iga saare ah, qofka rabaan ma garanaysaa ajiib masalaad cajiib ah islaamka maarta oo qariib jiddan bilxaqiiqa ah qofka u fiirsado caqli yar leh marka asalku waxa weeyaan qofka islaamka inuu maartay sharciga islaamka barto sharcigaas ku dhaqmo naskuusoo kuu sheego nas markuu kuraa soo dhawey soo dhawey naskoo qofku yiraa fogey fogey naskaasi maarta la noolow wadcuu ila allah ilahayna dadka ugu yeer doon kala fiirin callah walaa jamaaca walaa fulaan ilahay dadka ugu yeer ah. waa calaa ariiqati salafi saalix adoo saxaabada iyo taabiciintoodood ahay walaa takun ha noqonin kharaajan wallaajan fi ljamaacaat kharaajan mid ka bixitaan badan wallaajan gelitaan badan fi ljamaacaat gruubyaasha maarta maalin waa koox hebel maalin koox hebel ku jira maalinta kale kooxdaas weeyaan mar waxa wey kaa laga fasliyey oo laga laga tuuray koox kale u galay waa laga tuuray kharaajan wallaaj iyo jamacooyin maarta saasaa soqon cumrigaa iska lumin walaa takun kharaajan midka bixitaan badan wallaajan fi ljamaacaat fatakruju marka aa ka baxdid min asaacati waasicnimadii iyo ballaaraantii islaamka ilaa qawaalibi dayiqa sargooyooyin yar aada gashay markaad koox yar islaamka ka dhex samaysatay adugu dukaan yar ka dhex furatay islaamka weyn aad tiraad kooxda hebelaa la yihahdaa macnaheed waa maxay islaamkii dadka muslimiinta kaa dhexeeyo walaalaha ahaayo aad walaalahaydanba ka baxday meel yaraa isku xirtay ah. qofkaasi marka baa isku xira gruubkaas unbuu tacasuba kooxdaasa walaalihiis ayagoo hilka hooda siiyaa markay jiran yihin ayagoo booqdaa markay baahan yahin ayagoo wax siiyaa markay wa ku dhaaan ayg bu gubanaya la gubanaya lakin muslimiinta kale wa ku dhacay war mahay ah, ma la gubanayo hadihi hiy alcasabiya jahiliya weyaan ah, oo nabigu alayh salatu salam u diiday sharecada islamku ay inkirdiday weyaan marka meel adoo islaamkaas heli kara dadka muslimiinta maxaa ku keenay luuq inaad gashid iyo groub yar maarta isku soo koobtid rabbalaftu kuleeya oo fatakhruj a ka baxdi min asaacati waasicnimada islaamka ilaa ila alqawaalib ayiqa yani qawaalib yar sargooyin yar magaalqabaanta mesha wa lagu shuba marka la samayna soo marnay falslaamu islaamku kulluhu dhammaantiis laka adiga jaadatun wado ayuu ku yahay jaadatun wa manhajun si waa qalad weyaan falslaamu kulluhu laka jaadatun wa manhajun wa manhaja noo manhajun weyaan hadaa isku masoo kalaysatid soo sax maaha naw shaqlaha waa qaldanya falslaamu kulluhu laka jaadatun waa khabarkii soo maaha wa manhajun waa ku cadfanta ah, waa qalad ah, falslaamu waa mubtadihi eh, laka jaadatun jaadatuna waxaw waa khabarkeedii wa manhajuna waa ku cadfanta manhajun ira soo sa maaha falslaamu kulluhu laka jaadatun islaamku dhamaantiis wuxuu ku yahay wado waa wadada qaadila manhaj wlmuslimuuna muslimiintuna jamiicun dhammaantood hum ljamaaca ayagaa jamaacada islaamka ah saas weyaan waxaa la yidhahdaa waa jamaacat waa ahlusunna waljamaaca saasaa loo yihi hadyigii nabigay qaateen waana isjamaacaysteen laakiin kalama gurubaysan ah, gurubo ma laha ahlusunna wal jamaa logu yiri waxaa looga jeeda shiico iyo raafido iyo ahlulixraaf in laga soco waxa weya waa ahlu sunna waday nabigay qaadeen ayagaana jamaaca ah laakiin jamaacaad ma ah gurubaad kala duwan ma wlmuslimuuna jamiicuhum aljamaacatu jamaaca weeyaan wa ana yad allah ilaahay gacantiisa iyo awoodiisuna maca aljamaca la socotaa ilah baa xoog iyo awoodda siiya magaranaysa gacanta alla waxay la jeedaan jamaacada falaa daaifiyata walaa xisbiyata fi lislaam falaa daaifiyata gurubays daaif kooxays walaa xisbiyata xisbiyeys kaainun muusan ahaanin fi lislaami islaamka dhexdiisa ma jirto xisbinimo iyo gurubays islamka dhexdiisa maaha waacuuduka billaah ilahay baan kaa magangelinayaa an tatasadaca inaad maarata dadilaacdid ujeeda inaad dadilaacdid ilahay baad kaa magan gelin inaad dadilaacdo hadda waxa wey haddaan islaamka jamaacooyin ka dhigno islamka ma dadilaacin horta a islamkan kala gogoosano hada akhada juz-an wahada akhada juz-an wahada akhada juz-an islaamkii baan kala qaybsanay maarata marka ilahay kaa magan gelaya inaad maarata dadilaacatid islaam adoo muslimiinta islaamkaa gudanayst inaad guruubaysatid oo maanta aada dilacdo acuuduka billah baan kaa maanganayaa can an tatasadaca inaad dilacdid oo fatakuuna aad ahaatid nahaaban bayna alfiraqi waadawaaif nahaaban mid la kala boobo bayna alfiraqi firqooyinka dhexdooda iyo wadawaafka mar waxa weya kooxaa ku boobaysa dayarti waxaad arkaysaa oo kooxooy kala boobayaan nina waxa weya kooxo balbaad rabta inay boobso kooxda kooxda inay ka dad badsato kooxda kooxda inay ka xisbi badsato xaggee lagu jiraa islaamka gudihiisi wey ah. marka inaad l kale daf ay noqoto ah, wiilka arkaa in oogaa fiican yahay is o oh, ninkan waaba nin waxtar ah hebel baa maarta habeenka dhesa kaala naga nugusoo bir muslimiinta kale ka soo go ah, gruubka naga soo noqo kan waxa weya waa la arkay inuu daki koox baa la wareegeysa maxaa la doonayaa maarata inaan maaratay la kala badsado iyo gurubyadii hadhawata madaxa lafragela iyo cadaawad iyo ismaaciib iyo balaayo dhan baa ka dhalanaysa iyo amraad dhammaanteed marka fikrad qaldan weeyaan dadka wadaana waxa weeyaan waxay an doonayaan islaamka madaxa inay soo geliyaan intay keenaan cudurka ay keenaan baa ka badan cudurka sababa waana masalada ma saad arkeysa acuudu billahi an tasadaca fatakuna haaban bayna alfiraqi wadawaaif inaad maartay aada noqotid maartay firaqda iyo dawaafta jamacda lakala kala boobaan kala mid maartay lakala lakala boobo iyo wlmadaahib baaila madaahibaha baailka iyo alaxzaab algaaliya xisbiyaalka xadgudbay shareecada ma garanaysaa islaamka maarata sida sharanku wuusan sheeginin sheegama adgudbay oo tacaqidu sulaan walaa walbaraai calayha oo tacaqudu aad gunatid aad guntitid sulaan alwalaa jacaylka maaratay awoodiisa iyo daliilkiisa iyo walbaraai nacaybka caleyha dusheeda cala alfiraq adal aya dartood baa waxu nacbaan aya dartood wax u jeclaan ilahay dartood u jeclaan mays aya dartood macimayse laakiin grubka qofkii jecel baad jeceshay qofkii necab baad necab tahay ayaga baa maarta mexwarkaaga caqiidadaada ayaga isu bedisay meesha caqidada islamka laga rabay fakun waxaad noqotaa daaliba cilmin cilmi nin dalbayo cala aljaadati wadad xaqahaya takfu lafara raadka raac raadka nabiga iyo saxaabadiisa raaca noqo oo watatabicu sunan sunooyinka nabiga raaca tadcuu ila llahi ilahay adoo dadka ugu yeeray xaala kownika tadcuu ila allah alla ad ugu calaa basiiratin oqon adoo leh caarifan xaala kownika ataa ku garanaya liahli lfadli dadka ahlufadliga fadlahum fadligooda u garo iyo wasaabiqatan horeyntooda zaman kasta iyo makaan kasta qofka xisbiga ah gurubaysiga ah ahlufadli uma yaqaano gurubkiisa mooyaane hadduu nin caalimi soo baxo oo ilaahay cilmi siiyey taqwana siiyey hadduu gurubkiisa yahay ahlan wa sahlan hadduusan gurubkiisa ahayn waba kama jiraan jamacadiisa duusan ahayn hadi xaqiiqa ninka xoogaa yar leh oo aan aqoon lahayn hadduu gruubkiisa yahay calaan weyn ba u taagaya waa bumbuuninaya walow jaahil bama noqde caalim buu ka dhigay haddausan maaratay jabeecadiisa uusan ahayn oo caalim kasa yahana hoos buu dhigaya qadarkiisa waani xaqiiqa awa cadliga islaamka soo cudur maankaas cudur weyn weya cudur weeyaan waana ognaaba camaliya waa saas weya tacasubkay kamidta ma dhici karayso qof xisbi samaystay gaar ah inuu cadaalad u sameeyo muslimiinta dhammaantood maarta laakiin ninkii sicada islaamkaas dadku ka dhexeeyaan waa qofkaas la dhihi karaa maarata islaamka udhexeeya waayahay wa ina alxisbiyata xisbinimadu kitaabkayga kafir ku yihi xukmu lintimaai ila aljamaacaat walfiraq kitaab bilahi bule shee ku kitaabka aad bu jira netka ku jira isagoo b d f aad helaysaa kitaabad fiican weyaan oo xukunka uga hadla uga hadlay magaranaysa waay shareecada nusuus badan oo soo iyo adila maarta wa ina alxisbiyata xisbinimadu daata almasaari wadooyinka u saaxiibka iyo walqawaalib sargooyooyinka almustaxdathati ee lasoo darisay lasoo dariyey allatii taasoo lam yachadha salaf salaf aysan garanaynin arigaa keena xisbi salaf lahaya oo gara ah. so annaguna ohan maayo saxaabadaan ku dayano taabiciintaan ku dayano taabi taabiciinta ku dayano carigaa keena xisbi gaara ilaahayeen duruufta waktigooda ma jirin yaa la ohan duruufta laftigooda waa jirta waa la samaysan karaa xisbi ma garanaysa hadday rabaan waktigay xoogaay maarata islaamku walaaceen xisbi baan samaysan lahayn baranahay marka maysan samaysanin markay muctasiladu qabsadeen masladu khalqu qur-aan la yidhi aimadu ay noolaayeen xisbi gaarahoo maslada u doodo oo ma garanaysaa ma aysan samaynin hmm, marka waxa weeyaan iska ilaali alati taasoo lam yacdha salaf salaf uusan garanaynin wa ina alxisbiyata dat almasaaraat walqawaalib almustaxdatha alati lam yacdha salaf waa min acdam alcawaa'iq waxa hortaagan kuwa ugu weyn weeyaan can ilcilmi cilmiga hortaagan lannahu cilmiga ka baran maysid ilaa nin xisbigaaga mooyaa nin kale dad kale waa lagaa zaahid waa lagaa tuuraya iyo wa tafriiqa can iljamaaca jamaacada muslimiinta kala geyntooda muxaadaro nin calaamadooda le haduu yimaado waa soo yaacaya nin kale hadduu yimaado ama sheek kale yima caalim kasto yahana arku arag maxaa keenaya ma taqaana waa saas weya mu'tamar mu'tamarkooda u yaqaanin wax kale ma jiraan dersi dersigooda u yaqaanin ma jiraan leanna waxaa keenaya xisbinimada yaa keenaysa iyo jamaacada kooxda la samaysta cadaalad islamka kuma jirto arrin arrin maanta iska cad qof kastoo ta'amula waxay u fadhiista u arkaya ma garanaysaa wuxuu ku leeyahay waa min acdam alcawaa'iq cala alcilm cilmiga waxaa ishortaaga waxa ugu wey weeyaan iyo watafriiq can iljamaaca jamaacada muslimiinta kala geyntooda kan ugu wey fakan badanaa awhad xisbinimadaasi intay taag daraysiiday xabla alitixaadi alislaami islaamka midnimadiisii xarigeeda maxay miday maxay daciifiday ah, ayagii baa kala tegay gurubyo kala noqday fakan badanaa awhad intay taag daraysiiday xabl اtixaadi midnimadii xarigeedi alslaamiy ee islaamka loo nisbeeyey oo waqashiyat ay dabooshay almuslimiina muslimiinta bisababiha ayada daraaddeeda alqawaash musiibooyin waaweyn ay dabooleen badan gaaladuna way barteen kanay soo dhaweysanayaan gruubkan gruub kale ku garaacaya gruub ka takhalusayaan gruubka kale ayagoo kasii takhalusayaan leanna gruubyada ayaga maarta iska soo horjeedada gaaladuna galabta way fahmeen geemka marka muslimiinta musiibo waawan baa kasoo gaartay wahashiyat muslimiin bisabiha alkhawaashi faxdar ka digtoonow raximaka allahu allah kuu naxariiste axzaaban gurubyaal ka digtoonay xisbiyaal iyo wa kooxooyin daafa daaifuha yani daafa ou wareegay daafay daaifuha wareegeedu ama daafa ou degay daaifuha kooda wareega yani xisbiyad faafay buu ujeedaa musiibadu iska muuqato oo wanajama aw dhashay bishari bisababi shar sharta dabadeeda sharta daraaddeeda naajimuhaa keeduu dhashay xidigooda shabad baa dhashay wax cusuboo yimid weeyaan daafa daaifuhaaba ujeedaa yani wax cusuboo yimid weeyaan xidigoodu sharooda cusubaa soo baxay oo hore loo oqon iska ilaali famaa hiya axsaabtaasi maysan ahan iyo guruubyaashaasi ilaa kalmi mayaaiib mayaasiib jamcu miisaan waa majaroor majaroorka ma taqana jamaca mayaazibka jorad maaa la ihahda a guriga markii maarta kan biyaha ka daadiy maaa mataqaane maaa leedaha masharaaf ama waxa weya majaroor ama sharaaf marka waxa weyaan markaa laami marka guriga kusoo dego waa ina biyaha meel ka shubta lagu daro ma garanaysaa marka waxa weyan qashinka waa shubtaa meeshaas marka wuxuu ku shabahayaa inay yihiin waa kal mayaaziiba oo kale majaroor iyo weyaan tajmacu lmaaa kadara biyo wasakay aruurisaa wa way kala geysaa hadaran biyo ma garanaysa bilaash ah, waxay aruurisaana waa wasak wasakna waa kayaacinaysaa maarta marka waa noocaasoo balaayo aruuriyaa balaayo ka buuxda oo kala duwan oo isnaceyb oo qaab jira ma garanaysaa waxay kala yaacinayaan waa balaayadaas kule iska ilaali noocaasoo kale weeyaan ah, dad jiran dad isnaceb quluub jiran xisb gurubyaal oo isnaceb bay aruurisaa kal miisaab weeyaan miisaabka oo kale weeyaan tajmacu maa kadara biyaha way aruurisaa wasakh ah watufariqu waa kala geysaa hadara ayagoo ma garanaysaa bilaash ku daadanaya ilaa man raximahu ilaa man raximahu rabuka rabbiga cid u naxariisamayo gruub yaraa ku jira oo musifiin baa dhici karaysa laakiin hadda waxa weyaan aqlabiyada xuunka le maarta gruubkaasna waxa weya masale ku jira masale qaada weyaan ilaa man raximahu llah ilaa man raxima rabuka rabbiga cid u naxariisto mooyaane oo fasaaro noqda calaa mili ma kaana calayhi nabiyu sala allahu alayh wasalama waasxaabuhu radia allahu canh ciddii noqota mooya nabiga isxaabigiisu wadada hayeen oo cadaaladda iyo alwalaa walbaraa ilaahay dartiisa iyo diinta islaamka iyo axkaamta guud ahaan maarta muslimiinta walaalo u yihiin muslimiin baa naleh nagula walaalbno lakin gruub la walaalobna lo oran e fasaara calaa mili ma kaana caleyh nabiy isagu soo ahaa iyo asxaabu radia allahu can qaala ibn lqayim ibn lqayim wuxuu yidhi dhegeysta hadalkan ibnqayim kitaabkiisa madaarij saalikiin ayuu kasoo guuriyey misle dheer buu kasoo gurinaya misle xataa aan ka hadlayn u ka hadlahay ibnqayim jowsi raxmat llah caleyh cinda calaamati ahli lcubuudiya markuu ka hadlayo calaamada dadka ahlucubuudiya dadka ilahay caabuda calaam bay leeyihiin ayuu ka hadlayay markaasuu alcalaamatu athaniya calaamada labaad waa yani mujaladka saddexaad bay ku taallaa alcalaamatu athaniya calaamada labaad qowluhu hadalkiisa yani mualifkii kitaabka maaratay kitaabka mualifkiisii ayuu u madaarisaalikiin asalkiisa lahaa ayuu usoo guurinaya magaranaysa kusoo guurinaya qowluhu walam yan walam yunsabuu ilaa smin dadka ahlucibaado ka hadlay looma nisbeeyo looma tiro magac go-an sa hadda sheegayna ahlu salaad lama yiraa ahlu maartay fulaan lama yiraa cibaado gaar lama siiyo cibaadooyinka dhan ka dhexeeya walam yunsabuu ilaa smin magac looma tiiriyo ay lam yashtahiruu kuma aysan caan bixin bismin ism oo yucrafuuna bihi asaga lagu yaqaano cinda annaas dadka agtooda fulana walaa fulana walaa jamaaca fulana walaa fulana fulan looma yaqaan dadka agtooda magacay caan ku yihin ma jirto oo min alasmaai magaceesha ah allatii asmaadaas oo saarad noqotay calaaman calaamada u noqotay liahli ariiq yani dadka wadada ariiqa fulaaniya wa dariiqa ma jir badiisi laakiin waxaa jira dariiqa alqaadiriya wa saalixiya wa naqshanbadiya wa fulaaniya intaasoo gruub baa la furtay saasa ma labadi su weyaan ma garanaysa berigi hore saasaa jirta marka marka calaamooyinkaas caankuma ay ahaa dariiqa gaar ah waayضa sidoo kale fainahum ayagu lam yataqayaduu kuma ay xira bicamali waaxidin hal camal oo yajri u soconayo caleyhim dushooda ismu magaciisa hal camal oo kale maalan oo caan ku yihin gurubyaa sheegay maalan tafadal sheeg muxuu yihi mualifku hadalkaygi akri ya maxaa ujeedaa ha maalan ama magac kale iyo lamid ah, haddaan maalan la baxno saada idin soo sheegay wuxuu calaa cibaadooyinku dhammaantood way qabtaan hal cibaada ku caan baxeen ma jirto dadka ugadwan yihin oo maga magac magac ku qaateen wa aydan sidoo kale fainahum ayagu lam yataqayaduu kuma aysan xirin bicamalin waaxidin hal camal oo keli ah oo yajri ou soconayo caleyhim dushooda ismu magaciis ah. a reer tuuladin gaarsiiye oo kale hadaan la baxno ama haddaan la baxno ma garanaysaa lacag aruuriyaal oo kale ama sadaqaystayaal ama soomayaal soonley oo kale almjara ah, marka soon waxaan ujeeda cibaadada islaamka cibaada baa ka dhexaysa hal cibaado kuma aysan canbixin buur faoo fa yucrafuuna lagu garanayo bihi asaga cibaadasi duuna gayrihi min alacmaal acmaal halka ka sokay lagu yaqaano fa ina hada aafatun taas waa musiibo fi lcubuudiyati xagga cibaada wahiy cubudiyatu muqayada waa cibaado xiran ah, qofku ilah buu caabudaa maane hal cibaado kale kuma xirna muqayadna maa ku aha wa ama alcubuudiya almulaqa cubudiyada guud ahaan la sii daaye falaa yucraf falaa yucrafu saaxibuhaa saaxiibkeed laguma yaqaano cubuudiyadaasi bismin mucayan magac gaar oo min oo min macaani asmaa'iha cibaadada magacyaasheeda macno kamida gaar ah laguma yaqaano an waa cibaadado dhan bau samaynaya fainahu mujiibu lidaaciha fainahu asagu muslimkaasi mujiibun ku ayeelaya weeyaan lidaaciha lidaaci lcibaada cibaadadaas waxa wey u yeeritaankeeda cala ikhtilaafi anwaaciha noocyaashooda kala duwan saana sheegnay salaad buu dukan waa soomin waa xajin waa jihaadin waa sadaqaysan waxaw dad dadka gaarsiin waxaweyaan cibaadooyinka waa cibaadaysa weyaan laakiin hal mid oo keliya ku caan baxay oo loo yaqaano waa soo ku celinyaa ma jirto falahu wuxuu leeyahay maca kulli ahli cubuudiyatin dad cibaadaystaa dhammaantooda jirankooda wuxuu kuleeyahay nasiibun qayb buu kuleeyahay yadribu waa qaybsanayaa macam la jirankooda bisahmin sahmin bixadin yani dheeftiisu qaadanaya cibaado kasta haddaad artay ahlu salaad salaadu kula jiraa haddaad artay ahlu soom waa soomayaa ahlu qiyaamuleyl waa qiyaamuleyl cibaado kastaba waxa weya wuxuu kuleeyahay qorshihiis qayb buu kuleeyahy lakin cibaada ku celan yahay ama magaceeda ku caan baxay ama iyadoo tarkiisise gaar ah ma jirto ma garanaysa nasiibun yadribu macahum bisahmi sahmiga waxbaa lagu qaybsan jiray falaara waxbaa lagu qaybsan jiray markaa la raba inaa qaybso saasaa loo bixiy qofkii qaadanay ma garanaysa yadribu macahum bisahmi falaa yataqayadu birasmin calaamat kuma xira hab gaaru u labisto iyo hab gaaru cimaada uxirto iyo hab gaaru kufida u qaato oo leeyahay waa dariiqa hebel waa guruub hebel ma jirto Ah, min khilaali maaratay calaamadiisa rasmi kuma xir mucayan ma garanaysa falaa yataqayadu birasmin calaamad kuma xira walaa ishaaratin ishaarana kuma xira ma garanaysaa eh, rasmigu ah, waxa weyaan calaamada ka muuqanaysa ishaaraduna waxa weya wax loo lagu tilmaamo gaar ah lagu yaqaano walaa smin magac gaara kuma xira oo loo yaqaano walaa bizayin lebis walaa ariiqin wado wadciyin ee la dejiyo isilaaxiyin ee lagu heshiiyena malaha maarta bal insuila hadii bal insuila hadii la weydiiyo can shaykihi sheekhaa waa kuma hadii la yidhaahdo qaala wuxuu ormaya alrasuul rasuulkaa sheekhaygii ah maaa ninkaa sheekh lan shaytan baa shik noqda marka lagu yihahdo war sheekhaagii ah waxa weeyaan rasuulkaa sheekhaygii buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saan ka qaatay wa can dariiqihi oo aduu gurubkaa ahayd jamacadaa ahayd dariiqadaa ahayd qaala wuxuu yidhi itibaacu raacitaanka xaqa la raacaa wad ayaa dariiqeygii ah wa can khirqatihi haddii la weydiiyo maradiis ad waa ragga dariiqooyinka waa yaqaanin khirqa loo xiraa war ah, kala khalifayo qofka ah, calanna waa loo xiraa go-an waa loo xiraa wa amaranii an albisa alkhirqa ah, go-a maarta inaan u labiso amray ijaaze qof la ku jiraa indhaha laga xiri oo ijaaze la siiyey marka ijaaza la siinayo ayaa khirqada laysiiyaa go-a baa laysi laysu dhiibo maarta haddana gurbooyinka kala socda maantana khirqo gaaray leeyihiin ah, beeca hoose iyo maxbaa jira maarta lagu siinayo waa iska meesha aan weyaan marka wacan khirqatihi haddii la weydiiyo go-a go lagu siiyo waa maxay dariiqada qaala wuxuu libaasu taqwa waa labiska alla ka cabsiga wa can madhabihi madhabkaaga waa kuma hadii la yihahdona qaala wuxuu taxkiimu sunna sunada kudhaqitaanka ku dhaqankeeda weyaan yani sunada rasuulka qaala allah wa qaala rasuul ayuu leeya maarta wa can maqsadihi wa malabihi xaggee baad ku socotaa oo ujeedadaad waa maxay mowlkaad dhan dariiqooyinku ma beleeyihi qaala wuxuu ihi yuriiduuna wajah ilaahay wejgiisay doonayaan wacan ribaadihi wa can khaankaah ribaadihi mawliciisa haddii la weydiiyo wacan khaankaahu khaankaahuna waxa waa sidoo kale waa farisi weeyaan <coughs> khaankaahka waa qolka lagu khilaaweeyo ayaa la yidhaha maarta meesha lagu khilaaweeyo oo khalwada uu ku noqdo kan kha kan kha waxa way saasa la yihahdaa maarata musta waxay yidhahdeen maarata mustashfaho kale shifa khan khanka meesha la isku daawey qofka la isku daawey almuhim waxa ujeeda khanka waa luqad farsiya asalkeeda haddii la weydiiyo mawr mawracaadu waa xake qolkaaga khalwadu waa xage haddii la yidhaahdo wuxuu leeya qaala wuxuu leeya fi buyuutin adina allahu an turfac waxuu ahaaday maarata fii buyuutin gurya dhexooda <clears throat> adina allah alla u fasaxay an turfaca in kor loo qaado oo yudkara fiiha ismuhu ee dhexeed magaca ilahi lagu sheego yusabbixu lahu fiiha ilahay waxa ugu tasbiixsadaa guryaha dhexooda bilqudu walaasaa galga subaxba rijaalu rag raggaasoo laa tulihim tijaaratun ganacsi uusan mashquulin walaa baycu iib can dikrillah ilahi xuskiisa iyo wa iqaami salaad salaada ogitaankeeda iyo wa itaa zakaa sakada bixitaankeeda wa ahlu masaajid ahlu mawlac ma ah <clears throat> masaajida ilahay bay joogaan wa can nasabihi oo abtiriskaagu waayo dariiqadee ku abtirsata haddii la yidhaahdo hmm. abtiriskaagu waa xaggee gurubkaagu waa xaggee ku abtirsataa qaala wuxuu odhanayaa abiy alislaamu laa abaadaya siwaahu ida iftakaruu biqaysin aw tamiimi saasuu leeyahay abiy alislaamu aniga islaamka wa islaamka aabbeey ah alislaamu abi yani abiy alislaamu islaamku aabbeey laa abaliya siwaahu aabba ka soo hara malihi ida iftakaruu hadday ku feenaan biqaysin reer qays aw tamiim labaas qabri haday ku feenaan waan maa kalihi wamashrabihi xaggee ku jiranta haddii la yidhahdona xaggee wax ka cuntaa ku jiranta waan maa kalihi agga wax ka cuno maka ma weliimaysataa waxa weeyaan ma ziyaarada ka cuntaa ma waxa waya agge maa kalihi wamashrabi hadii la weydiyo xagee wax ka cuntaa oo xaggee ka cabtaa qaala wuxuu le maa laka walaha adiga iyada maxaa sakiin galay macahaa la jirankeeda xidaauha yani waa w kabaheeda wataaya wasiqaauha sibraarkeeda taridu lmaa biyahay arooreysaa watarca shajara geedahana waa daaqaysaa xataa talqaa rabbaha rabbigeeda ay kala kulmayso xadiiskiiba waxu wadaa nabiga alay slam ka qaata geelaa la weydiiyey war geele ah, kawarra ariga haddii maarata arig lama aragno ariga wuxuu ku yidhi ama waxa wey adaas adaa adaa imaa laka aw lisaaxibik aw lidib saddex baad xaq u leedahay ama uhaayi ninkii ilahay ilaw kaaga yimaado ama waxa iska eri ma garanaysaa ama iska intaad qalatid hadhowt markuu ku qabsado ninkii u bedel neefkii marka laakiin geela ka markaas markaasu maxaa geel idinka galay cagafyo waaweyn bay leedahay waxa weye caloosheeda waaweyn tahay xayawaanka waa iska celi kartaa meesha bay daaqaysaa waa soconaysaa marka ninka waxuu ka wadaa saasoo kale oo waa markaad tahay daalibcilmi wadada haya nina xarigga uguma jirtid gaara ee guub meeshay kaa gaaro ka qaado meeshay maslaxada islaamka ugu jirto gal ma fahmaysaa islaamka faaf neefkaas waa lamidta geela daysan ma garanaysa u ku leeyahay meesha ila kaasi ka risqiga ilaahay maa laka maxaa kugu maa laka maxaa kaa galay walhayda macahaa xidaawha yani kabaheeday wadataa wasiqaauhaa sibraarkeeday wadataa taridu lmaa biyahay aroortaa watarca shajara geedahay daaqdaa xataa talqaa rabbaha ninkii lahaa ilaa uga yimaado maxaa kaa galay waxasrataahu taqada lcumru wansaramat saacaatuhu bayna duli lcajzi wاlkasali wاlqowmu qad akhaduu darba الnajaati waqad saaruu ilaa malab aclaa calaa mahali shicirkaan ba soo tiriy adiga maaa wey maxaa cidku kuxiraya cilmiga ku dhaqan cibaadayso rabbiga xaggiisu dhaqaaq ah, inta grub iyo maanta malaaika daba wareegi lahayd markaasuu leeyahay waa xasrata alla hoogobaay taqada alcumru cumri waa dhammaaday wansaramat saacatu saacadiisna waa go-een bayna dulli lcajsi cajisnimo dhedeed dulligeeda dhexdiisa inta udhaxaysa iyo walkasali iyo maarata kasal caajisnimo iyo maratay kasal ah, qofaan waxba qaban karayn oo kaslaan oo daal daal iyo caajisnimta udhexayda ayuu cumrigii ku dhammaaday walqowmu raggi ragga ahayna qad akhaduu waxay qaateen darba najaati badbaadada wadadeedii bay cagaha saareen waqad saaruu way socdeen ila almatlab alaclaa maaratay doonitaankii sarreeyey meeshii sarreedo loo socday waa xaggee loo socdaa sare maarta jannooyinka iyo khayraadka ayay u socdeen calaa mahalin aayartooda ninka waa raggaa bakti bay dhaqaaqeen aniguna waxaa weyaan caajisnimo iyo taagdaraad weli groub iyo balaayo ka daba wareeg raggan ragna waa batageen darbi najaad ba cagaha saareen jibkii maata badbaadada waqad saaruu way socdeen walqawmu raggi raggaana qad akhaduu waxay qaateen darba najaati badbaadada wadadeedii waqad saaruu way socdeen ila almatlab alaclaa yani doonitaankii sarreey meesha sare oo la doonayay calaa mahali aayabtood lan qofku hore waqti hore ka lahaa meesha buu gaarayaa uma qaala dibeed wuxuu yihi ibnu qayim raxmat ullah caleyh qowluhu hadalkiisa uu yidhi ulaaika kuwaasi kooxda noocaana tilmaantan leh waa dakhaa'irullaahi ilaahay kaydkiisa xayu kaanuu meel alla meeshay joogaan magaranaysa dakhaairulahi xayu kaanuu markaasuu maarata tacliijiyo wuxuu ihi dakhaa'iru lmelik boqorku waxa weeyaan dakhaa'irtiisu maa yukhaba'u cindahu agtiisa waxuu ku kaydsado weeyaan oo wayafkharu limahaamaatihi arrimihiisa adag oo u kaydsado dadka wax weyn u qabanaya oo u kaydsada ayaa la yihahdaa wahaaulaahi kuwa kale lamaa kaanuu markay ahaadeen mastuuriina kuwa ka qarsoon can innaasi dadka ka qarsoon biasbaabihim bisababi biasbaabihi yani asbaabahooda daraaddooda lamaa kaanuu mastuuriina can innaas biasbaabihim bisababi asbaabihim sababaha ay la yimaadeen dadka ka qarsoon yihinoo calaamado iyo gurubyada iyo aysan lahayn hayra mushaarin ilayhim ayagana aan farta lagu fiiqaynin hayra mushaarin xalayhi kuwa la walaa mutamayiziin aysan dadka ka socnayn birasmin calaama ya waxbaan ka bood miya haaulaai waa yahay wakadalika dakhirat rajul baan ka bood soo maa waa yihi xayu kaanuu dhakhaa'ir lmalik maa yukhabau cindahu agtiisa wa ku kaydsado weeyaan wayadkiruhu limahaamaatihi muhiimooyinkiisa u kaydsado walaa ybdulu waa siinin likuli axadin cid walba marka ulaaika dakaair lah waxuu leyahy waa dad ilaahay si gaara subxana wa tacala u xushay wakadalika sidoo kale waxaa weya dakhiirat rajuli ninka kaydkiis maa yadkaruhu wax u kaydsada weeyaan lixawaa'ijihi danihiisa iyo muhimaati waxyaalaha muhimaadka muhimadda u leeyahay wa haaulaai kuwa kale lamaa kaanuu kolkay ahaadeen masduuriina can naas dadka ka qarsoon biasbaabihim bisababi asbaabihim sababahooda daraaddeed waxyaala sameeyeen ayra mushaaran ilayhim ilayhi kuwan gacmaa lagu taagin walaa mutamayiziina aan ku soconayn dadka kale birasmin calaamo duuna naas ka sokadiisa walaa muntasibiina aysan u artirsanin ila smi ariiqin ariiqa calaa magaceed walaa aw madhabin ilaa ismi madhab mucayan aw shaykhin ama sheekh mucayana aw zayin ama lebis gaar ah kaanuu waxay ahaadeen bimansilati dakhaa'ir sakaydka oo kale booskiisa almakhbuuat ee la qariyey ayay noqdeen wa haaulaai kuwa kale abcadu lkhalq khalqa kuwa uga fog weeyaan can alaafaati musiibooyinka faina alaafaati musiibooyinka kulluhaa dhammaanteed faina alaafaati kulliha baan u aafooyinka dhammaanteed taxta arusuumi calaamadaha hoostooda ayay ahaatay iyo wataqayudi biha in laysku xiro iyo waluzuumu uruqi dariiqooyinka oo laazima alisilaaxiyati bini ay samaysteen iyo walawdaaci awdaac waxaa uga jeedaa aduruq wadooyinka almutadaawalati ee la lassiisiiyo marat lakala qaato alxaadiati ay soo dersay awdac gaaro bini ay soo dariyaano ay isu dhidhiibaan wadooyinka iyo calaamadahooda iyo dariiqooyinkooda iyo gruubyada iyo w lamid ah. awdaac almutaawala alxaadita gruba gruba maarata dhaxalsinaya haadihi midatan hiy alatii ti weeyaan qadacat goysay akar alkhalqi khalqiga badankiisa can ilahi ilahay ka goysay waalhum ayagu laa shucaysa garaynin walcajabu waxaa la yaab leh wاlcajabu ana ahlaha hum lmacruufuuna bاطalabi wاliraadati wالsayr ilى اllah whm ila اlwaxida bacda اlwaxid اlmaqduucuuna can illahi bitilka الrusum wاlquyud wاlcajabu waxaa la yaab dakalat ayib waa la jooga saadka baa ma dhameeya ha wax yaraan dhamayna saadka baa ma goshina dhamayna la la khalina awala nusali uma nakmil insha allah waa darsi kalimateyn insha allah